حدا ونوعا وإلى كم ينقسم اسمع هديت الرشد ما أقول وفهم فهم من له معقول حد الكلام ما أفاد المستمع نحو سعى زيد وعمر متبع ونوعه الذي عليه يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى فاللس ما يدخله من وإلى أو كان مجرورا بحتى وعلى مثاله زيد وخيل وغنم وذا وتلك والذي ومن وكم والفعل ما يدخل قد والسين عليه مثل بان أو يبين أو لاحقته تاء من يحدث كقولهم في ليس لست أنفث w kaana amran da shtiqaaqi naxwu qul wamiluhu idkhul wanbasid washrab wakul wاlxarfu maa laysat lahu calaama faqis calىa qowli takun callaama mihaaluhu xataa walaa wahuma wahal wabal walow walam walama bismi illaahi araxmaani araxiim waxaynu bilaabaynaa maanta hadduu alla yidhaahdo subxaanahu wa tacaala kitaabkii aynu ballan qaadnay ee la odhan jiray kitaabkaas mulxatu licraab mulxatun icraabka kitaabkii la odhan jiray ayaan maanta bilaabaynaa kitaabka intaynaan ka hadlin oo aynaan gaadhin kitaabka shan qodob waxaan isdul taagaynaa kitaabkan yaa leh yaa alifay magacii baa la odhan jiray ninka alifay waa imise beyt waa maxay mulxat licraab kitaabka ninka iskale magiciisa iyo nasabkiisa kunyadiisa waxaa la odhan jiray alqaasim ibnu ali waa magiciisa kunyadiisuna waa abu muxamed alxariiri albasri wuxuu ahaa sheekha kitaabka iskale nin adiibaho weyn waxaa cid waliba ay taqaanaa maqaamaat اlxariiri waa ninka iska leh maqaamaat اlxariiri maqaamaat اlxariiri sheekhan kadeeta wuxuu ku dhashay meel yar oo tuulaha oo u dhow magaalada basre la yidhaahdo mashaan baana la yidhaahdaa meesha uu ku barbaaray ee uu ku dhashay ee uu ku geeriyooday waa halkaa ee tuulada ah wuxuu sheekhu cimrigiisu ahaa markuu geeriyooday toddobaatan sano wuxuu dhashay hijrada nabiga markii laga joogay afar boqol afartan iyo lix wuxuuna geeriyooday hijrada rasuulka markii laga joogay shan boqol iyo lix toban ayuu geeriyooday intaasi waa sheekha magiciisa iyo nasabkiisii mulxadu waa maxay marka macnaheedu kitaabka ilan waxaa la yidhaahdaa mulxat اlcraab mulxa kolka la yidhaahdo oo saa loo godo macnaheeda waxaa ka mid a mulaxa waxaa la yidhaahdaa waxyaabaha macaan ee sheekada ka mid ah kolkaad sheekaynayso sheekadu waa labo sheeko kaa boodo oo khadhaadh oo ku geli weyda iyo sheeko aad u bogto ood isku ilowdo sheekada macaan wararka kolkii laguu sheekaynhayo inta macaan baa mulxa la yidhaahdaa macanuhu marka muxuu noqonaya mulxat licraab icraabka kiisii ugu macaana ayuu noqon kitaabkan magiciisa oo dhamaystiran waxaa la yidhaahdaa mulxat اlicraab sunkat اlaadaab ama wasunkat اlaadaab ama nuskat اlaadaab labadaaba waa lasoo waa lasoo wariyey sunkat اlaadaab iyo nuskat اlaadaab labadaba waa lasoo wariyey kitaabkan kadeeta wuxuu ka kooban yahay saddex boqol toddobaatan iyo sideed beyt waa saddex boqol iyo toddobaatan iyo sideed bayd su-aal baa meesha ku jirta muxuu sheekhu u doortay kitaabkiisa inuu yidhaahdo mulxat licraab icraabka kii ugu macaanaa waxay dhahdeen hadalkaa isaga ah kitaabka markaad aqrida waxaad ogaanaysaa runtii inay tahay leanna kitaabku kitaab yar maaha waa saddex boqol iyo aduu afar boqoloo bayd oo dhadhan weeye wamaca dalika bayd adag kuma jiro hadal hadal dabamarsan kuma jiro hadal dheer oo ku noogiyo ood ku daasho ood ku wareerta ma jiro isaga dhan gebigiisuba waa wada macaan waxaad ku garan sheekhu cilmigii uu ulahaa luqadda carabiga waxaana arrinkaa u daliila kitaabkiisa uu leeyahay maqaamaat ulxariiriga la yidhaahdo waa kitaab adag waa kitaab dheer waa kitaab marka aad aragto aada yaabayso tacjubayso in badan baa waxaa la isku dayay kitaabkaas in la radiyo rag badan baa akhristay akhristay akhristay isku daya inay radiyaan sidaad u wado u wado u wado waxaa soo baxaysa kuu soo bixi marka ugu dambaysa wax lamidhib inuusan jirinba gebigaba <laughs> wax luqaba kula midhib inuusan jirin tarkiibkiisa iyo qaabkiisa ayaa marka dambe kusoo baxaysa maanaa qof kasta oo faragashaday kitaabka uu leeyahay maqaamaat ulxariir sheekhu leeyahay meel buu ka istaagay subxaan allah isaga oo leh oo la yaabay oo la tacajubay aqoonta uu lahaa sheekhan kadeeta uu lahaa su-aasha ugu dambaysa afraad waxay tahay sababtii kaliftay inuu sheekhu kitaabkan alifo maxay ahayd qisadeedu waxaa jira wax la yidhaahdo kitaabkani buu caam ku yahay so inagu mulxatulcraab baa la yidhahdaa maynaan odhanin bintu leyla loo yaqaanaa bintu leyla hal habeen bay dhalatay bimacnaa sheekha intii loo yimid ayaa waxay ardaydu ay ka dalbeen inuu kitaab u alifo gobay ah oo luqada ku saabsan naxwada iyo sarfiga meel bu fadhiistay bay yidhahdeen hal habeen bu kitaabka ku dejiyay bay yidhahdeen gebigiisaba marka saas darteed waxaa la yidhahdaa bay yidhahdeen bintu leyla waa gabadhii dhalatay halka habeenkaa dhalatay bitaxqiiq laakiin mas'alada marka la fiiriyo bintu leyla la yidhaahdo waxaa soo baxaysa arrinkaasi inuusan suurtagal ahayn leannahu kitaabka kolka la fiiriyo intuu la egyahay waa saddex boqol iyo toddobaatan iyo sideed bayt inta baab ee uu ka kooban yahay iyo qaabka isu saaran yahay iyo sida uu nadiifta u yahay iyo sida uu loo buunsho bixiyey waxaa arinkaa kutusaysaa inuu yahay kitaab laga fikiray muddo dheer oo dib loogu noqday oo la dejiyey oo lagu laabtay tatawur farabadan inuu soo maray ayaa bitaxqiiq saasa kutusaysa waxaa kaloo arrinkaa taageerahaysa arrinkaa waxaa taageerahaya sheekha waxaa la wariyay xaqiiqatan nin baa u tegay culimadii muslimiinta raggii ugu waaweynaa marka kamida wuxuu ihi sheekh waxaan kaa kitaab yar oon dheerayn oo dadka bilowga ah u qurux u fiican oy wax ku bartaan inaad aada noo alifto wuxuu ihi kitaabkiibuu ii dejiyey xoogaabu ii aqriyey wuu i kadib wuu kordhiyey wuu kordhiyey wuu kordhiyey kadib markii dambe uu kitaabka uu dhammaystiray wuu ii yeedhay soo celi buu intaad haysay wuu iga qaaday kitaabkii dib isugu uu ugu laabtay markaasuu soo dhammaystiray oo uu soo hagaajiyey kitaabka marka wuxuu caan ku yahay qisadiisu sheekha intii loo tegay baa lagu yidhi laga dalbay kitaabka noo alif waana sida culimada lagu yaqaano dee kitaabada noo alif baa la odhan jiray su-aasha ugu dambaysa sheekhu muslimiinta markii agtooda la fiiriyo culimadii raggii la kulmay ee waktigiisii joogay maxay ka aaminsanaayeen sheekhu gacan intee leg inuu kuleeyahay cilmiga nadmiga xagga naxwada iyo xagga sarfiga xariiri waxa uu ahaa kolkii fanigan la fiiriyo ragga ugu sareeya gacanta ugu dheer allah subxaana watacaala uu siiyey bay ahayd kitaabkan kadeeta markuu alifay culimadu macnaha waa raggii fara farakutiriska ahaa ee waktigiisa soo qaadan jiray xariiri ma la weydiiyey masaladan teeta ayuu sheekhu ahaa waxaa sheekha la sheegaa sidaa ha u fiicnaado oo cilmiga intaa leeg allaha siiya subxaana wa tacaala ee sheekhu isagu ma isdanayn jiray mise isma danayn jirin sheekha jasadkiisa jirkiisa jirhkiisa dharka uu qaba shaqo kuma lahayn bay yidhahdeen maradu rabuu iska xidhan jiray oday beer iska qodan baad moodi jirtay lama garanhaynin ilaahu nin maalintii dambe intuu arka sheekha isagoo dee aanuba ekaynbaba dee xariirina weligii maqli jiray ayuu maalin dambe intuu arkay bal waa ninkan ma dhici karta buui ma tahay buui ninka intuu weydiiyey markaasuu hi ha maxaa dhacay buui anigu wuxuu i uma uma qasda dan weyn igama haysa buui aniga daatada iyo korkayga waxaa ka muuqdee anagu <laughs> waxaan ka shaqaynaa buui gudaha ayaanu ka shaqaynaa <laughs> iyo waxa quluub ku jira taasaa muhiim nooyo korku aniga muhiim imaa ah buui marka sheekhu taasuu caan ku ahaa sheekhu wuxuu caan ku yahay waa raggii ugu horeeyey ee cilmiga naxwada gobay ka dhiga ee taxabu ku jira isagu uguma horeynin sida ismoodsiyeen rag fara badan oo shuraaxda kamida kitaabkan oo yidhi khayr allaha siiya sheekhu waa qofkii ugu horeeyey ee gobay ka dhigay ee taxa matalan rag badan oo taxay baa jira gobay ibnu mucti oo kale alfiyatulmaalig oo kale ibnu maalig markuu kitaabkiisa alifaya wuxuu u qiray ibnu mucti inuu isaga ka horeeyey wa taqtadii ridan bikayri suktin فائقة ألفية بن معطن وهو بسبق xائز تفضيلا مستوجبا ثنائي الجميل وkilha wxuu uqira iبن mعطin u ka horey way isku dhowaayeen لأn iبن mعطin kitaabkiisa wuxuu alifay لح بqol iyo sideed iyo labaatan hijrada markii laga jooga isaguna kitaabkiisa wuxuu alifay alfiyat bnu maliga lix boqol iyo toddobaatan iyo labadii markii laga joogay walidaalika saa darteed xariirina imsuu dhintabaynu shan boqol iyo lix iyo tobankiibuu dhintay idan yaa ka horreeyey alfiyada oo dhan isaga ka horrey xariiri baa uga horreeyey saa darteed baa waxay ismoodsiiyeen inuu ahaa sheekhii ugu horeeyey ee alifay ee cilmiga naxwada wax ka alifay ee gobay ka dhigay inuu ahaa ayay culimada barhkooda ismoodsiiyeen laakiin waa loogu horeeyey oo ninka ugu horeeyey ee xagga gobayga naxwada iyo sarfiga gobay ka dhigay waa ninka axmed ibnu manduur loo yaqaano alyashkuriy oo geeriyooday saddex boqol iyo toddobaatankii markii hijrada laga joogay kitaab weyn oo laba kun oo bayd ka badan buu leeyahay waana kitaab aad u sahlan oo dhib yar walidaalika saa sheekhaas isaga ka horreeyay isagu oguma horreynin su-aasha ugu dambaysa ardaygu si u fahma meelaha ugu laaban kara kitaabkan iyo qaabka u dalbi karo shuraaxdiisa kitaabkani wuxuu leeyahay shuraax aad u fara badan buu leeyahay aad u badan waa kitaabada ugu badan ee la sharxay ayuu ku jiraa waxaa kamid a ah ragga sharxay abu maxamed alqaasim alxariiri waa ninka iskale kitaabku alifay sharixiisuna waa kitaabka aad haysaan oo kaleeto ayna hor yaallaba isagaa iska matnigana isagaa leh sharaxan isagaa leh waa marjic bay yidhaahdeen liannahu gobaygan matnigaana isagaa leh isagaa fasire marka hadal walba wuxuu uga jeeday isaga ayaa garanhaya idan shuraaxdana waxa ugu wanaagsan qofka matniga leh hadduu saaro isagu sharax hadduu saaro almaqsuudki isagaa og waxaa ka mid ah kitaabka shuraaxdiisa abulcabaas ninkii loo jira axmed almubaarak alxawfi ninkii lo jiray oo isna geeriyooday lix boqol iyo lixdan iyo afartii isaguna kitaab buu leeyahay kitaabkan uu ku sharxay badrudiin maxamed ibnu malik ibnu naadir ninka ku magac dheer fiyatulmalik wiilkiisiia ah, isaguna kitaab buu leeyahay uu sharxay maxamed ibnu xasan ibnu sabax asaaqi ninkii loodhan jiray isaguna wuxuu leeyahay oo geeriyooday hijrada rasuulka halkii laga joogay sal alla alay wasalam toddoba boqol iyo labaiyo labaatankii isaguna wuxuu leeyahay kitaab uu kitaabkan kadeeta ku sharxay ayuu leeyahay oo la yidhahdo sharxulmulxa abulmaxaasin cabdullaahi ibnu cabdulxaq ninkii loodhan jiray isaguna wuxuu leeyahay kitaabuu ku sharxay matnigan ama gobaygan yar toddoba boqol iyo toddobaatan iyo shantiibuu isaguna u alifay ibnulwakiil axmed bn muusa isna sharax buu kitaabkan kadeeta uu ku leeyahay cabdulatiif bn abibakar asherji isna wuu ku leeyahay oo sideed boqol iyo labadii isna ahaa axmed ibn xusein ibnu salaan alrameli isaguna wuxuu leeyahay sideed boqol iyo afartan iyo afartii buu isaguna leeyahay isku soo duuduub wuxuu leeyahay shuraax aad u fara badan maxamed bn axmed bn saciid ninkii loolan jira alxafsi isaguna mid buu leeyahay waxaa jira isaguna kitaabkan anigu hadda aan hayo kitaabkan aniguna aan hayo oo jamaaludiin maxamed ibnu cumar baxraq ninkii la odhan jiray alxadrami ee kitaab ninkii funuunta faraha badan isaguna sharxay ama alifay ee gobyaaga isaguna kitaab ku leeyahay kitaabkana waa kitaabkan aan hadda hayno wuxuu u bixiyey tuxfat laxbaab wa turfat alasxaab buu ubixiyey fi sharxi mulxat licraab isaguna u bixiyey waa kitaab yar oo uu kitaabka ka soo gaabiyey oo mukhtasara weeye xoogaa yar buuna ku dardaray oo faa'iidooyinah oo ardaygu uusan ka maarmi karin intaas waxaan kaga baxaynaa kitaabka muqadamadiisii iyo bilowgiisii ayaan intaa kaga baxaynaa aqulu waxaan leeyahay ui marka xariiri qaala sheekh abu maxamed alqasim bnu cali alxariiri lbasri wuxuu yihi aqulu waxaan leeyahay min bacdi iftitaaxi lqowli hadalka furfurashadiisa kadib waxaan leeyahay oo maxaad ku furfuratay bixamdi ditawli nicmada waasica allihii u saaxiibkaa ammaantiisa intaan ku furfurtay kadib waxaan leehay ilaahi shadiid alxawli awoodiisu ay darayd ee xoogga lahaa awoodda lahaa waxaan leehay buu ihi wa bacdahu intaa dabadeed fa afdalu salaami nabadgelyo tan ugu fadli badan cala nabiyi nebi korkii ha ahaata nabigii sayid alanaami khalqigan oo dhan sayidkooda ahaa waalihi aalkiisa ha ahaato aladhaari ee aahir daahirnaanta badnaa khayri aalin aalkan ugu khayr badan ahaa ayaan intaa markaan ku bilowday waxaan lehway soo socotaaye faxfad xifdi kalaamii hadalkayga oo wastamic dhegaysa maqaalii aniga hadalkayga dhegayso waxaan leehay waka jawaabkii yaa saailii ka iweydiinhayow canil kalaami hadalka xaggiisa iga weydiinhayow hadalkii almuntadimi ee taxmayay gobaygii taxmahayay xaddan xagga tilmaanta iyo wa nawcan iga weydiinhayay wa ilaa kam yanqasimu imisu u qaybsamayaa i weydiinhayayow xaddulkalaa mida dambe weeye ismac maqal hudiita lagu hanuuniya arushda hanuun eh maa aquulu waxa aan ku leehay oo wafahmu fahm fahma man qof fahamkii oo kale lahu macquulun ay caqlun caqli u ahaaday ee eh, kalaami waxaan ku leehay maa afaada almustamic ilaa beytka ugu dambeeya gobay ku dhamaado wada maqbul lqowl musanifku wuxuu leeyahay aqulu waxaan leehay min bacdi iftitaaxi lqowli hadalka intaan ku furfurtay kadib waxaan leehay bixamdi di tawli ilaahay nicmada waasica u saaxiibka ahaa shadiid lxawli ilaahay shadiid lxawli awoodiisu ay badnayd quwadiisu waxaan leehay musanifku wuxuu ku furfurtay kitaabkiisa oo ku bilowday ilaahay xamdigiisa iyo ammaantiisa bismi illaahi araxmaan araxiim kadib alxamdu lilah buu ugu horreysiiyey isagoo ku dayanaya kitaabka allah iyo sunnada nabiga sala allahu calayhi wasalam leannahu qur'aanka kolka la fiiriya waxa ugu horeeya alxamdu lilah bacda albasmala wuxuu qur-aanku ka bilowdaa suurat alxamdi alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin suuraddii ugu horeysay ee qur-aanka soo degtay bismi rabbika aladii khalaqa ayaa la magaca ilaahay ayaa lagu bilaabay nabiguna sala allahu calayhi wasalam warqadaha markii uu qorahayo wuxuu rasuulku ku bilaaban jiray bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilah buu rasuulku ku bilaabi jiray sala allahu calayhi wasalam saas darteed baa musanifku wuxuu yidhi intaan ku bilowday hadalka ilaahay ammaantiisa ilaahay ammaantiisa intaan ku bilowday anoo ilaahay ammaanahaya ilaahayna ku tilmaamaya tilmaamaha uu leeyahay qaar ka mid ah ilaahay nicmada waasica u saaxiibka ahaa nicmadana waxaa kamida ilaahay uu kuu nicmeeyo inuu ilaahay cilmiga kuu furo subxaanahu wa tacaala cilmiga ilahay inuu kuu furo ilaahi subxaanahu wa tacaala awoodda u saaxiibka ahaa awoodda ilaahay u saaxiibka ahaa oo xawlku waa quwada idaafadan oo kaleetana shadiidi ilxawli marka la yidhaahdo meesha loo yaqaano min idaafati sifati ila lmawsuuf tilmaan baa waxaa loo idaafaynayaa kii ku sifaysnaa liannahu sifada quwa-abaa ilaahay loo idaafay ilaahay ilaahay marka muxuu ku tilmaaman yahay awood inu leeyahay weligii ilahi subxaana wa tacaala wa min idaafati sifa ila lmawsuuf kitaabkanna way ku badan tahay oo way inoo imaan doontaa isaga oo sheekhu arinkaa isagaa ka saxiix ilmacrifa oo kaleeto isaga oo leh baynu gaari doonaa wuxuu yidhi marka sheekhu waxaan ku leehay haddaba hadalkan kadeeta aquulu waxaan leehay ah aquulu waxaan leehay maquululqowlkiisuu waayaa saa'iliida dambe weeye ka i hadalka ee kalaamka iyo tilmaantiisa iyo intuu u qaybsamaya ka i weydiinhayow aquulu waxaan ku leehay xaddulkalaami maa afaada almustamic laga bilaaba halkaa ilaa gobayga beydka ugu dambeeya jawaabta waa intaas kalaam soomaadan weydiinin maxaa la yidhaahdaa waa intaa tilmaantiisu intanoo dhan marka waa maxa jumlooyinkan oo dhan kulligood waa wada muctarida oo maquululqowlkii iyo qowlkii ayay soo wada kala dhexgaleen macnaha inaad ku fahmaysaa ilan aquulu waxaan kuleehay jawaab goormaa la bixiyaa bacda su-aal baa la bixiyaa yaa saa'iliinka iweydiinhayow aquulu waxaan kuleehay waa inaad tidhaahdo waxaan leehay min bacdi iftitaaxi alqowli hadalka intaan ku furfurtay bixamdi ditawli ilaaha nimada nicmada waasica oo saaxiibka ah ilaahi shadiid lxawli qabashadiisu ay darayd awoodiisu ay darayd wabacdu intan waa muctarida soo ma jeedid hadalkii iskuma toosna weli wa bacdahu intaa dabadeed fa afdalu salaami nabadgeliyo tan ugu fadli badani cala nabiyi nebi korkii ha ahaato nabigii sayid ilanaami khalqiga oo dhan sayidkooda ahaa ana sayidu waladi aadam walaa fakhr wuxuu leeyahay intaa dabadeed waxaan kuleeyahay hadalkaa dabadeed bacdamaa alxamdu lilah aan soo idhi hadalkii intaan xamdigii ilahay ku furtay waxaan kuleeyahay buu idhi nabadgelyo tan ugu wanaag badani ha ahaato rasuulka ku tilmaaman sayidulanaam waayo marka sayidulanaam waa muxamed sala allahu alayhi wasalam musanifku marka ma odhanin fa afdalu salaati wasalaami ma odhanin oo salaadii muusan sheegin wuxuu yidhi hun asalaam bui nabadgeliyo naxariistii markii uu ka tegey sababta uga tegey waxay tahay gobayga baytka ugu dambeeyo ku dhammaan doona buu arrinka kusoo celin doonaa waa gobay daruuratu nadmi buu uga tegay isuma qabanhayo hayo saa darteed buu hal ka soo qaatay intuu odhan lahaa muxamed ha ahaato oo rasuulka magiciisii caalamka ahaa ee muxamed ahaa ee lagu yaqiinay uu odhan lahaa wuxuu kaga kaaftoomay tilmaan uu leeyahay inuu ku macrifa ku tilmaamo oo ah sayid lanaam inuu idhaahdo sayid lanaam markaa tira waxay lamid tahay adoo yidhi محمد muxamed waa magiciisa waa caalam isaga caam سيد ah laakiin sayidulanaam kolkiina maxaa la iska fahmayaa waa nebi moxamed sal alla alay slam lianna waa ka khalqiga oo dhan ugu khayrka badan weeyaan kan ugu khayrka badan weeye hadalkaa wuxuu la yimid marka inuu tusiyo shukriu nabiga u shukri naqaayo maadaama ilaahay addoommada uu nabiga darti alle ku hanuuniyey nabadgelya bimacnaa meesha waxaa ku jirta naxariis iyo nabadgelyo tan ugu khayr badan ugu fadli badan nabigeenna korkiisa ha ahaata nabigii sayid ilanaam ahaa wa aalihiina ha ahaata aalkii aladhaari ee daahirka rasuulka aalkiisa daahirka aalkan waxaa laga wadaa waa ahlu beyti rasuulillaahi aladhaari ee daahirka aladhaar waa jamcu daahiro waa kal asxaabi oo jamcu saaxiba bay lamid tahay oo waxay lamid tahay inamaa yuriidu lah liyudhiba cankum rijsa ahla lbeyti wayuahirakum tadhiiran ee faxfad xifdi kalaamii hadalkayga xifdi soo su-aal madani weydiinin jawaab baan ku siinhayaaye hadalkayga xifdi leanna haddaadan kalaamka xifdinin dee waad khasaarisay waa isla meeshii fafham faham kalaami hadalkayga waxba kuma kala duwano faxfad baa ii qora isku mid fafham faham faxfad xifdi kalaami hadalkayga oo wastamic dhegayso maqaali aniga hadalkayga dhegayso dhegayso kalaam iyo maqaal kolka la yidhaahdo waa laba macno oo isu dhow laba macno aad iyo aad isugu dhow waa mutaqaaribayn wuxuu yihi marka yaa saailii ka i weydiinayo buuri waa ka jawaabtii sooma jeedaan aquulu waxaan ku leeyahay yaa saailii kan i weydiinayow gadaal soo mariyay lan waa gobay canilkalaami kalaamka xaggiisa ka wax iga kalaamkii almuntadimi ee taxmahayey muxuu ka wada almuntadimi ee taxmayey almurakab bitarkiib isnaadiy ka i weydiinayo kalaamka muntadimka isdaba socda kalaamna waxa la dhahaa waxa la istarkiibiyey labada shay laistarkiibin waa inay laba shay oo isdaba socda ay yihiin waa tarkiib weliba isnaadi ee masjigi ma aha xaddan xagga tilmaanta xiga weydiinayo xaddu waa shayga isilaaxa bimacnaa waxa lagu xadaynhayo weeye ee kheyrkii ka mancinaya wa nawcan iyo xagga nooca tanawuciisa ka waxiga weydiinayo wa ilaa kam yanqasimu iyo imisu u qaybsamaya kalaamkaasi ka iga weydiinhayow ismac maqal intana waa jumla muctarida soma jeedid xadul kalaami bay jawaabtu intana soo dhexgasha wuu tilan wuxuu ihi maqal hudiita lagu hanuuniye ismac maqal buu hudiita lagu hanuuniye arushda hanuun lagugu hanuuniye ma aquul waxaan ku leh oo wafhamu fahm fahma man qof fahamkii oo kale lahu macquulun ay caqlun caqli uu ahaaday fahm bui horta intaan wuxuu yihi tilmaanta aana jawaabta ku siinin waan kula sii dardaarmahayaa kan iweydiinhayow kalaamka xaggiisa kalaamkii taxmayey kan iweydiinhayow ee murakabka ahaa ee mufiidka ahaa ee wax faa'iideynhaya ka iweydiinhayo isagaa tilmaami doone markaasaynu sheegi doonaayo wuxuu yidhi horta aan kula dardaarme ismac maqal waxa aan jawaabta aan ku siin doono horta maqal isa sii diyaari hanuun allaha ku hanuuniyo ilahay la yahdiika maqal waxa aan ku kuleehay maqal oo faham sidii qof caqlile oo kaleeto bimacnaa qof caaqil ah oo wax xifdin kara oo wax fahmi kara caqligiisa oo kaleeto igu dhegayso soo su-aal maadan weydiinin baab xadil kalaami marka su-aashaadii weydiisay jawaabteedii xaddul kalaami kalaamka tilmaantiisu maa ka weeye afaada faa'iideeyey almustamica ka dhegaysanhaya waa ka wuxuu faa'iideeyey ma yaxsunu sukuut naxwu mithaal sacaa zaydun zayd baa socday wa camrun camarna mutabicun mid raacaya weeye kalaam haddaad i weydiisaba wa kaas wuxuu yidhi ka kalaamka wax iga weydiinaya doonaya kalaamka inuu barto waxaan ku leeyahay buu ihi kalaamka tilmaantiisu waa ka qofka mustamica ah ee dhegaysanaya faa'iido uu ku aamusi karo u faa'iideeyey haddii laguri waa ka faa'iideeyey qofka mustamica ee dhegaysanaya faa'iido u faa'iideeyey laabudda waa kalaam murakaba waa lafdi la isu geeyey tarkiib isnaada la isu geeyey waxaa jiddan muhiima meeshan oo kale bilfaa'ida kalaamku markii la fiiriyo kalaamku waa laba shay oo la isu geeyey baynu nidhi mithaalkan baan doonaya inayd fahamtaan wuxuu mis ka kooban yahay kalaamku laba jumlo jumlo hore iyo jumlo labaad jumlada koowaad waxaa la yidhahdaa musnad jumlada labaadna maxaa la yidhahdaa musnadu ilayhi baa la yidhaahdaa kalaamka asaasi waxa labada labadaa inuu leeyahay haddii labadaa laga waayo weligii kalaam kalaam ma noqon karo kalaamka mufiidka waxaan ka hadlayno kalaamka mufiidkii tilmaantan uu sheekhu ku tilmaamay waxaa la yidhi waa tilmaanta ugu qurux badan ee lagu tilmaamo kalaamkii oo dhamaystiran leanna mithaalkoo saxa ku siiyey waa inuu murakab yahay murakabkuna de laba rukni oo asaasi aba ah iska dul saaran yahay oo waa maxay waa jumlada tarkiibkeeda rukniga koowaad musnad baa la yidhahdaa baynu rukniga labaadna maxaa la yidhahdaa musnadu ilayhi laakiin jumladu laba mid weeye ama waa jumla ficliya ama jumla ismiya musnadki musnadu ilahi isdaba marayaa marka isdaba marahaya marba midba baa musnad noqon marna ka kale ayaa musnadu ilahi noqonhaya matal hadalkaan fiirsi mithaalkan raba inaad ka soo saartaan musnadku jumlada ismiyada ah waa khabarka jumlada ismiyada ah waxaanu nidhi musnadku waa khabarka mubtadiina muxuu noqonayaa musnadu ilayhi buu noqonayaa jumlada ficliyadahana musnadku waa ficilka musnadu ilayhiguna waa maxay faacilka iyo naabilfaacilka weeye wasdamarin sooma jeedaan mithaalkii marka waa sacaa zaydun zayd baa socday zayd ninka la yidhaahda wuu socday yaa musnada hadda sacyiga ayaa musnad ah ka wax loo tiirin tiirinhayo ee musnadu ilayhuna waayo zayd markaa waa maxay waa faacilu sacaa hadalka sooma jeedaan liannahu socodkan qofka loo tiirinhayo waa zayd ka dambe sooma jeedaan musnad musnad ilayhi ficilku waa musnadkii waa wixii la samaynhayey musnadu ilahigu laakiin waa ayo waa kii wax samaynhayey camrun mutabicun buuri camar ninka la yidhaahdo wuu raacahayaa musnadu ilahigu hadda waa maxay waa mutabic musnadkuna waa maxay waa camar waxay lamid tahay zaydun qaa'imun zayd ninka la yidhaahdo wuu taagan yahay waxa la tiirin waa maxay waa qiyaamka waa istaaga ka wax loo tirinayana waayo waa z jumladani waa ismiya marka soo ma jeedid isdaba mariyo jumladii ficliya ka dhig qaama zaydun qaama waxaa istaagay zaydun kala tirin tiirin waa maxay haddana waa ficilkii ka loo tiirina waayo waa labadaas labadaasay ka kooban tahay meel kastood marayso mar waxaa la dhahaa musnad iyo musnad ileyhi mar waxaa la dhaa mubtadiya khabar mar waxaa la dhahaa ficil iyo faacilkii mar waxaa la dhaha maxmuul iyo maxmuul cali weligaa ku daba soconaysaa meelaad martaba ama naxwo ku jir ama sarfi ku jir ama balaaqa ku jir labadaa jumladu qasab inay ka koobanta kalaamku markuu mufiid yahay labadaa waa inuu ka kob musnad iyo musnadu ilayhi haddaba tilmaantii ma haynaa sacaa zaydun mise ma hayno wa camrun mutabic buu yihi haddana ma haynaa mise ma hayno sheekh wuxuu yihi marka kalaamka muntadimkaa bimacnaa waa tarkiibka maksuuska ah jumla ficliya ahaan hayaa sida zaydun sacaa zaydun oo kale jumla ismiyana wuu noqon karaa sida camrun mutabicun oo kaleeto haddaba labadaa jumla mid walba hadda kalaam baa lagu tilmaamaa sababtu waa maxay liannahu waa mufiid faa'iide ayuu faa'iideeyey oo lagu aamusaya waxaa lagu yidhi sacaa zaydun zayd baa socday maxaad sii weydiinaysaa waxaad weydiin ma jirto camrun mutabicun camar wuu raacayaa waxaad weydiinaysa miyuu jiraa waa maya laakiin haddaad tidhaahdo un sacaa ama aad tidhaahdo un zaydun aad tidhaahdo kalaam ma la yidhahda mise lama yidhahdo liannahu sababtu waa maxay kalaam ma aha ilaa uu wax faa'iideeya hadalku kalaam ma aha baynu nidhi mar alla markuu wax faa'ideyn buu kalaam noqonaya ikadiya laakiin haddaad tidhaahdo saca waa kelima zaydunna haddaad keligee tidhaahdo waa kelima kullu kelimatin de waa soma jeed laakin faa'iida lama hayo labadii laakiin markaa isu geyso oo tidhaahdo sacaa zaydun baa muxuu noqonaya kalaam buu noqonaya liannahu afaada faa'idatan yaxsunu sukuut ikadiy ikadiy ikadiy kalaam baa la yidhaahdaa waxaa kaleeto oo isagana khilaafsan on kalaam ahayn hada tidhaahdo ina zaydan waa murakab soo ma jeedaan ina waa kelima zaydanna waa kelimo kale waxaa lagu yiri ina zaydan tamaraka waa la hayaa laakiin kalaan ma yahay sababtu waa maxay ma afaada faaidatan murakabnimadii waa la hayaa laakiin lafdinimadii waa la hayaa sawdkii waa la hayaa lakin maxaa la waayey faaidadii baa la waayey laakiin haddaad tidhaahdo ina zaydan qaa'imun maxaa la hayaa markaa la helay waxaa in qaama camrun camar hadduu istaago in qaama hadduu istaago baa tidhi camrun waa saddex hadal saddex kelmadood in iyo qaama iyo camr waa xaraf iyo ficil iyo ismi waa saddex in qaama camrun saddex tarkiib baynu haynaa kalaa maya mise kalaa maaha liannahu waxba ma faa'iideen laakin waxaa tidhi in qaama camrun akramtuhu maxaa la hayaa haddaba zaydun waa kelima camrun waa kelima qaa'imun waa kelima sacaa waa kelima qaama zaydun waa kalaam soo ma jeedaan in qaama camrun hadduu istaago ama in qaama zaydunna waa maxay waa kelim kelima ma aha kelima ma aha sababtu waa maxay kelima halka kelmada gaar ugaan ba lo anno hadda waa saddex kalaamna ma aha leanna ma afaada faaidatan faaid ma faaiden w wax faa'ideeyon baana kalaam ahaa saddex la isu geeye weeye muxuu noqonayaa marka kelim baa la yidhahdaa kelim idan waxaa kala jira kalaam hadda raggu iskala tegay dromey kalaam kelima kelim qawl soo qawlku wax kasta lagu hadla maxay wixii wax faa'iideeyana maxaa la yidhaahdaa hadalka keligii geesu go-ana maxaa la yidhahdaa saddex hadal iyo afar iyo shan iyo lix iyo toddoba wixii dhan ee faaida lahayna maxaa la dhahaa ee saddex gaadha kelim baa la yidhahda tani alfiyadu haddaa socotaan intaa ka dhex bixi maysaan imaa waa kelima imaa waa kalaam imaa waa qawl imaa waa kelim soo ma jeedid kalaamuna lafdun mufidun kastaqim wasmuhu ficlu uma xarfun tanqasim soo ma jeedan wahadihi halaathuha hiy lkelim hadihi halaathuha hiy lkelim ukaadiya marka intaas marka barta kelima kelim kelimatu ayib wuxuu yihi marka ka iweydiinhayow kalaamkaasaa la yidhaahdaa waa maa afaada jurmigi maa afaada faaidatan yaxsunu sukuutu soo maaha waa intii un allafd lmurakab lmufiidu bilwadci soo ma ahayn wa nawcuhu iyo noociisa wa nawcuhu noociisu go hadalkan mubtada ka dhig wa nawcuhu noociisu alladii noocaasoo calayhi korkiisa yumna lagu dhiso kalaamka ismun ismi weeye wa ficlun ficil weeye huma xarfun xaraf weeye xarafkaasoo macnan macna u saaxiib ah ma jeedaan musanifku wuxuu yidhi wa aqsaamuso garanaysan ajrumiga xaddulkalaam samaana ka soo bixin maxay dhinnaa aqsaamuhu aqsaamta nooca kalaamku lagu duldhisee u qeybsamo waa saddex buuri waa ismi waa ficil waa xaraf saddexdaasaa la yidhaahdaa saddexda ayuu ku dhismaa saddexdaa ayuu ku dhismaa kalaam lama helo ilaa saddexdaa un baa la iska tarkiibiyey kelima mufrada lama helo ilaa waa noocyada wax kamid kamida gaar markuu isu istaagana kelima la yidhaahdaa kelima ayaa la yidhahdaa kulligood haddii la isku daro waxaan uusan faidin maxaa la dhahaa kelim la yidhaahdaa kelim la yidhahdaa matal maxaan in qaama zaydun wa qaama camrun wa jalasa yuusufun wa nadara camrun waxadatha cumarun kulli maxaa la odhanaya waa kelim lakin kalaam miyaa la odhanaya abadan weligii lo maayo weligii lo intaas waa intaa w waa dhib kaas marka waxba hada ku nooca kolkuu leeyahay lagu dhiso wuxuu sheekhu halkaa kaga ixtiraasiyaa jumlada ismiyada jumlada ficliyada xarafku wuxuu ku yihi bishardi waa in uu macno la yimaado wuxuu sheekhu halkaa kula dagaalamayaa xuruuftii xuruufulhijaa'iga ahayd ee dhismaha kelimada ka mid ahayd xuruuftu waa laba xaraf waa xaraf macno leh oo macno la yimaado xarafka waxaa lagu gartaa dhismaha kelimada kamid maho waa laga goyn karaa xarafna waa xuruufta xuruufulhijaa'iga loo yaqaano oo kelmaduu ku dhisan yaho kamid yahay haddii kelmada laga jara xarafka kelmaddii waxay soo baxaysaa waxba bay soo baxaysaa waxba matalan ba waxaad tidhi kalsad zaydun kalsad kaafkaa ma la goyn kara mise lama goyn karo ma la goyn asadun zaydun laakiin kolkaad doonaysa inaad wax ku tilmaanto waa zayd nin kalasad kaafkaas u fiirso xaraf ma le lama lama lama imaanin xarafka marka naxwi ay ka hadasho waa xarafka macnaha la yimid wey leanna tashbiih buu kutusinayaa alfarasu licamrin baa la uri faraskan yaa iskale alkitaabu lizaydin almabsaratu lilmucalim muxuu kutusinaya laamkaas waa laam lmulki buu kutusinaya lakin xuruufta hijaa'iga ah waxba kuma tusiso kama hadasha naxwo matalan ba kitaab kaafkan hadda ku jira ila hore kalasad macnuina sii soo maaha kitaab laakin hadda kaafka ka jar taab maxay kelmadii noqotay kaafkani waxaan ohanaya xarfu tashbiih weeye wax alle wuxuu yahay ma jiro leannahu dhismaha kelimada buu kamid yahay hadii la taabto kelmadii oo dhanba ba isbedel libaas oo kaleeto libaas oo kaleeto noociisa buu ihi marka buu musanifku doonayaa hadda inuu tilmaamo waxaynu soo baranay saddex buu qaybsamaa kalaamku ismi iyo fiil iyo xarab ismi waxaa la yidhahdaa waa kelmadda kutusay macno ee nafteeda ku tusay waktina aan u baahnayn ficila waxa la yhahda waa kelmadda kutusay macno ee nafteeda kugu tusay laakiin wakti u baahan wax tegay iyo wax jooga iyo wax soo socda xarafna waxaa la yidhaahdaa kelmadda macno ku tiri keyrkeed kaa tusisay ayaa la yidhaahdaa waa tilmaan soo garan maysaan maxaa lagu gartaa saddexdaa mid walba ka kale maxaa laga aqoonsana waa tamyiizkii marka calaamaat lismi calaamaat lficli calaamat lxarf soo ma ahayn baab lsmi baabu calaamaat ismi wey falism min waila aw kana majruura bxata wacala mithaaluhu zadun wakhaylu waganam wada wa tilka wladii waman wakam falismu ismigii maa ka weeye yadkhuluu gelayo min ay gelayso wa ilaa ay gelayso ama usuubata aw kaana ahaaday majruuran mid la jaray bixataa xataa lagu jaray wa calaa lagu jaray mithaaluhu mithaalkiisu zaydun weeye wa khaylun farda weeye wa ganamun ari weeye wa daa kaa weeye kan wa tilka taas weeye waladii kii weeye wa man weeye wa kam weeye ninkaasa luqa yaqaan musanifku wuxuu yidhi ismi waxaa la yidhaahdaa calaamaadka uu ismigu xarafka iyo ficilkaba kaga soocmo min weeye xuruufuljar baa lagu garanaya tanwiin baa lagu maqli jiray wuxuu yidhi calaama waxaan ku siinhayaa dusha waxoo dhan iska soo qabata wuxuu ku yidhi ismigii saddexdii noocee kalaamka u qaybsamay kan ugu hore ismi buu ahaa waa kelmad walba oo u suubado inuu galo xaraf ka mid ah xuruuftijaarka xaraf walba oo kamida xuruuftii jarka ama ha ku jiro ama yuusan ku jirin u fiirsada inaad tidhaahdo xaraf jaar baa lagu gartaa hadduusan ku jirin ismi maaha maaha taas tilmaan ama xarafkii jaarkaa ku jira ama wuu geli karaa laakiin ismi ee ficil iyo xaraf mana ku jiro mana ku jiri karo matal wuxuu yihi waxaan mithaalkiis maxaa kamida zaydun wa calam khaylun wa hanamun waa nakiro wa daa wa tilka waa ismi ishaaro wladii waa asmaadii mubhamka ism mawsuul wa man wa kam waa ismi istifhaam soo ma jeeda bal ninka cilmigiisa wuxuu yidhi intaas oo dhan buu hadda miyaad aragtaan hal xaraf miyuu ku jiraa intaasoo dhan hal xarafoo xarfuljari kuma jiro laakiin kulligii wuu aqbali karaa oo maxaad odhan kartaa khaylun sooma ahayn marartu bikhaylin marartu bizaydin marartu bianamin marartu bida marartu bitilka biladii akramaka wa biman akramtahu bikam ishtarayta thawba kulligeed baa odhan karta alfaadan oo dhan waxaa gelaysa oo geli karta maxay xaraf jaar baa geli kara xaraf jaar ayaa geli kara musanifku mihaaladii wuxuu yihi maa ydulhu aw kaana xaraf jaar waxa uu ahaaday ama majruur ahaaday buui macnaha wuxuu ka wadaa inuu kutusiyo bimacnaa ama xarafkii jaar baa galay ama wuu geli karaa musanifku muusan hal mihaalu zaydun wacamrun muusan ku odhanin laakiin mihaaladii wuu ku kala bedelay qaar waa macrifo qaar waa nakiro qaar waa mucrab qaar waa mabni waa ismi daahira waa ism mudmara wa ism mubhama aqsaamtii ismigu uu lahaa oo dhan sheekhu isuu ka hadaba dhigay walidaalika faa'iida ku jirta sheekhu suaal wuxuu sheekhu ku gaabsaday calaamadii ismiga oo dhan uun jarbi ku gaabsaday bimacnaa waxa weeye intan oo keligeeda ma ahee laakiin haddaad aragto xarful jar wuxuu ku jira ama geli karo waxaad ogaataa ismi weeye ee ficilla ma xarafna ma ah ismigii halkaas ku dhamaaday maxaa ku soo haray calaamaat lficl soo maaha wlficlu ma yadkulu qad wasiinu alayhi mithlu bana aw yabiinu aw laxiqatu taau man yuxadiu ka qowlihim fi laysa lasu anfusu aw kana amran da shtiqaaqi naxwi qul wamiluhu dkul wanbasid washrab wakul musanifku wuxuu ku yihi wlficlu ficilkii maaka wey yadkulu uu gelahayo qad baa gelaya wasiinu siin baa gelaya alayhi ficilka horkiisa milu bana wuu cadaaday aw yabiinu wuu caddaanay qad baana qad yabiin ila qad baa geli kartaa lagu i soo maa waa mushtarag calaamadaasi aw laxiqatu ay haleelaysaa taau man yuxadiu mid sheekaynhaya tadiisi calaamadan mushtarig baa mise waa khaas waa khaas darabtu ma ujeedaa qaalat ayib taa man yuad waa taaulfaacil weeye miaal buu siiye wuxuu ku uri layse oo kaleeto layse inay ficil tahay meesha loo daliishado wey lastu baad lastu anigu mi ih soma jeedid bimacnaa taa faacil baa raacaya oo la xiriirsamahaya waa damiirkii ee ficilka maadiga aakhirkiisa sukuunin jiray soo garanaysaan lastu miihi bui anigu anfutu mid candhuufta tufaya midle anigu anfutka waxaa la idhahdaa waa candhuufta yararkaa markaa soo anu candhuuf tufi maayo anfutu iyo anfithu labadu waa isku mid aw amase kaana aadee amran amar waa qaybtii saddexaad amarkoo da shtiqaaqan ishtiqaaqu saaxiiba meel laga keenay baa jira ismu ficilkiibuu halkaa ku bixinayaa sah iyo waxa lamid ka naxwu qul dheh haddaba qul xaggee laga keenay waa qowl soo ma aha qul dheh kolkiina maxaa lagaa dalbahayaa inaad hadasho udkhul gal maxaa lagaa dalbahaya gelitaan wambasid farax maxaa lagaa dalbahayaa farax washrab cab maxaa lagaa dalbahayaa cabitaan wakulcun amarkiina intaa ayuu isu daba dhigay musanifku wuxuu ku yuri qaybta labaad ee kalaamku u qaybsamahayo wuxuu yihi waa ficilka ficilkuna waa kelmad walba u korkeeda qadi inay gasho qad baana qad dakhala qad kharaja qad inbasada qad istakhraja qad akala qad shariba waa usuubada kulli galo ama waxaa u suubada inay siini gasho bimacnaa waa sawfa oo ku tusin jirta istiqbaal baana sow ma ahayn sawfa yabiinu mudaaricay gelaysaa tani sawfa yabiinu sayadkhulu sayakhruju sayashrabu sayakulu sayanduru sayadribu weligaaba wat way geli kartaa ayib ama waxaa haleeshe bu ihi taaulmutakalimka madmuumka ah waa taau man yuxadiu dakle soo ma ahayn udkul soo ma ahayn taadi ma geli kartaa dakaltu ukruj soo ma ahayn kharajtu layse soo ma ahayn isagaa mithaal wuxuu ku ihi lastu anfusu oo kale ama anfisu waxaa lamid a taadan taalmukhatabka ayaa lamid ah taalmukhatabka ama maksuura ha ahaato ama maftuuxa ha ahaato ama ha reebanaato amarkiina waa shayga wax laga soo sahin iyo xayin iyo ma aha bui kuma jirto udkul maxaa lays wa amrun bidukuul inbasit oo waxaa lays amrayaa farxad washrab cab maxaa lays amrayaa kul maxaa lays amrayaa cabitaan ka qiyaas qaado musanifku ismigii hal calaama abuu ah la yimid waa inuu xarfuljar galo musanifku intaa keliya maysan ahayn uu ka tegey tawiintiibuu ka tegey tacriifkii albu ka tegey laakiin ficilka wuxuu u sheegay calaamaad calaamaad dhowra buu sheegay qad buu sheegay siin iyo sawfa ayuu sheegay tawtaaniit buu sheegay xataa amarkii mukhaatab buu sheegay mid walbuu tilmaamay tilmaam wuxuu sheekhu rabaa inuu ku siiyo ficilku saddex buu uqaybsamaa maadi iyo mudaaric iyo amar buu u qaybsamaa oo waa maxay matalanba wuxuu sheegay maadigii iyo mudaaricaba calaamo wada geli karta oo waa maxay waa qad qad baana qad yabiinu calaamo khaas ku ahoo mudaarica oo waa maxay waa siin sawfa ila bimacnaa waa siintu mustaqbal sawfiya si waa isku mid taa lmuxadith waa calaamo khaasa iyay khaas ku tahay waxay khaas ku tahay oo keliya ahaa un mutakalimka iyo calaamo amarka khaas ku ah waa maxay waa addalaalatu cala alamri waa inuu ku tusiyo amarku dalaalo waa inuu kutusiyo shay la is amrayo cun habit cab fadhiiso muxuu kulligii kutusinayaa waa talab soo garan maysaan waana inuu aqbali jiray saan rajmi kusoo qaadanay yaaulmaanati lmukhaaaba kul soo hadda maaha kulii washrabi waqari caynan soma jeedaan ayib wuxuu ku yidhi marka arrinkaa isagaa waa inuu ishtiqaaq leeyahay sahin oo kaleeto oo macnaheedu ay tahay uskut sahin waxaa laga soo ishtiqaaqday bimacnaa uskut maya lakin macnahay kutusin ficilka ay naaib ka tahay wuxuu yahay uskut mahin oo kale oo ugfuf ah ka reebtoomow maxaa jira laba kelmadood mah hadii lagu dhaho iyo mahin haddii lagu dhaho labadaba horta amus baa lagu leeyahy waxaan samaynin ba horta lagu leeyahay waxaan samaynin laakiin macnaha ay kutusinhayaan way kala bedelan yihiin haddii lagu idhaahda mahin hadalkao dhan baa lagu diidan yahay laakiin ma haddii la dhahda shay la isla og yahay oo keligii ah baa lagu leeyahay ka reebtoona ha samaynin ayib <laughs> laba ficil maaha lannahu ishtiqaaq malaho sukuun iyo kareebtoon midna kuma tusiyaan ee kaasay iyagu ficil awiin maxaa kusoo hahay marka ismigii waad soo baratay ficilki waad soo haatay maxaa kusoo hahay qayb saddexaad xarafki xaraf maxaa la yidhahdaa baab lxarfi wlxarfu maa laysad lahu calaama faqis calaa qawli takun calaama mihaaluhu xataa walama walaa wathuma wahal wabal walo walam walama wuxuu yidhi walxarfu xarafkii maaka weeye laysadaysan u ahan lahu isaga calaamatun calaama faqis waxaad ka qiyaasataa calaa qawli hadalkayga qiyaaso takun waxaad ahaanaysaa calaamatan in caalima aad ahaanaysaa lakiin haddaad garab marto balaaya jarba alla kaa tuuray mithaaluhu mithaalkiisu xataa weeye walaa weeye wa thuma weeye maadaasi thuma aliftaas waa xarfu lilaaq wa thuma gobaygu ku qurxiyey whal weeye wbal weeye walow weeye walam weeye walama weeye musanifku wuxuu ku yihi nooca saddexaad oo kalaamkii u qaybsamaya waa xaraf calaamadiisu waa maxay waa calaamlaan waa tarku lcalaama tarku lcalaama bal u fiirsada bimacnaa waxa weeye kelmad haddaad aragta calaama ay gashay calaamooyinka ismiga ficilkaa iska lahaa ee ku baadh hadduu xaraf jaar kelmadan geli karto ama alla hore ka geli karto maxaad odhanaysaa amuu qad hadday gasho siin gasho suufa gasho maxaad odhanaysaa taaulkhitaab matalan baw dalaalo ku tusiyo iyo dalab maxaad odhanaysaa waa intaba haddaad ka weydana maxaad odhanaysaa waa xaraf xarafku laysat lahu calaama wax calaamo uu leeyahay ma jiro beli mithaali xataa baa kamida bal xataa qad geli qad xataa miyaad odhan kartaa bal siin geli qad siinu miyaad odhan kartaa miyaad odhan kartaa qad qad xataa miyaad odhan kartaa sawfa xataa miyaad odhan kartaa maya min xataa miyaad odhan kartaa ilaa xataa miyaad odhan kartaa waa habeenkii xalay laa miyay geli kartaa laa miyay geli kartaa xaraf jaar al miyaa horey ka geli karta hal miyay horey ka geli kartaa xaraf jaar waa habeenkii bal walow walam walam kulligood waa isku mid kulligood waa isku wada mid ayib walidaalika saa darteed musanifku haddana xuruuftii wuxuu keenay hal mithaalun bal intuu kuri iskama tegin laakiin xuruuf fara badan buu keen wuxuu arinkaa ugu talagalay xuruufta inuu kuu tusiy inay tahay xuruuf caamilaho camal samaysa sida xataa iyo laa iyo lama iyo lam xuruufaan wax camalahoy samaysaa jirin xarfulcadafun iska suba uma oo kaleeto hal oo kale bal oo kaleeto low oo kaleeto xuruuftu qaarna waa caamilo camal bay samaynaysaa qaarna wax camalahoy samaynayso ma jirto baab